bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacno wanaagsan saaxiib yaal dalkiin meel waliba oad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho markale wacan wanaagsan saaxiibyaal waa barqa talaadaha taariikhdu ku beegan afar iyo labaatanka bisha tobanaad sanadkuna waa labaatan qodobada ogaal haddii aan la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah xasradaha siyaasadeed ee isdiidan ee ka taagan puntland oo sii kordhaya xilli la soo saaray jadwalka doorashada maamulkaas oo muddo kordhin lagu sameeyey soomaaliya iyo maraykankana mar kale waxay ka wada hadleen xoojinta dagaal dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo mar kale xukun dul toogasho ah ku fulisay askar ka tirsan ciidamada dowladda sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey israa'iil iyo falastiin qodobada kaload maqlaysaan waxaa kamid ah in ka badan toban qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka bangaladesh qodobadaasi dabcan wixii war nagu soo kordho iyo xubnihii joogtada ahaa ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan hadii ala yihahda u diyaar garooba saaxiibayaal dhegeysiga barnaamijkeena ogaal

intay duni la joogtay madirsado walaalkee madirsado

sawirsiyo tugmashay jagooratay madadba sawirtiyoodu washay ka dooratay madadba aduqoone morir ejemplares. علي تلو درير بيت على المساء جروش تلو لقدم بيت هالشتاء تعليم تلو درير بيت على المساء جروش تلو لقدم بيت هالشتاء شايلي مي سيدا كوزاين تاي سيدا كوزاين تاي مدى دبا مدوبوني colher indomável. ayaan tabayy digu nuqrin dhowkoodaw burburay dagaalama dunidaw ayaan tabayy digu nuqrin dhowkoodaw aburburay dagaalama dulinimay sida ku dayntahay sida ku dayntahay madadba adobooday aburburay dagaalama dulinimay sida ku daafur ahayd barnaamijkeena ogaal sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma harin waayahay mar kale wacan wanaagsan saaxiibayaal haddaynu ku bilaawno puntland oo lasoo warinayo in xasarahaas xasarada siyaasadeed ee ka taagan cerka isku shareerayso saacadii u dambeeyey gudiga doorashooyinka puntland ayaa si rasmi ah xalay u shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimada puntland ee sanadka laba kun taasi oo u muuqata in muddo kororsi dadban loo sameeyey xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani bayaan ka soo baxay gudiga doorashooyinka puntland ayaa waxaa lagu shaaciyey in doorashada madaxtinimada baarlamaanka puntland loo asteeyay inay qabsoonto shan iyo bisha febraayo ee sanadkaas soo aadan markii la gaaro laba kun madaxa bannaan ee doorashooyinka puntland marka la markii uu la tashtay xisbiyada siyaasadeed bulshada rayidka ah iyo sidoo kale danayaasha kale waxa uu go-aamiyey ayaa layidhi doorashada madaxtinimada ee golaha wakiilada in lasoo saaro hal mar la wadana qabto ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay guddiga doorashada puntland guddiga doorashada puntland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dib loo furayo diiwaangelinta codbixiyaasha islamarkaana la bilaabi doono dhammaan sanadka gaar ahaan bisha disembar marka la gaaro qabashada waa liiska musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa bilaaban doonto december ilaa iyo janwari halka ololaha doorashada uu bilaaban doono febraayo maalmo ka hor un wakhtiga guddiga doorashooyinku ay u hasteeyeen doorashada ee eh, isi saaran ama doorashooyinka isi saaran sida lagu sheegay jadwalka doorashada ee eh, uu soo saaray guddiga doorashooyinka puntland arrintan ayaa walaac badan abuurtay iyadoo laleeyahay muddo dhowr bil ah ayaa wakhtigii loo hasteeyay doorashada lagu kordhiyay taas oo si dadban guddigu ay muddo kororsi eh, ugu sameeyeen madaxweynaha puntland ee iminka talada haya islamarkaana mucaaradka ku dhalisay xasaasiyad siyaasadeed haddaba wararkii u dambeeyey arrimahan doorashooyinka puntland iyo sida eh, loo arko ama mucaaradku ay u arkaan warka kasoo yeeray guddiga doorashada puntland waxaan wax ka weydiinay waryaheena saciid xasan faarax oo ku sugan magaalada garowe axmed darilow aad baa umahadsan tahay xaalada puntland marba mar kasii dambaysa waa ka daraysaa gaar ahaan dhinaca doorashada oo khilaaf xoogan uu ka taagan yahay iyadoo laysku hayay oo mucaaradka iyo xukuumadda iyo qaar ka mida ah xisbiyaduba ay saddex meelood kala taagan yihiin oo doorashadii dhinacna aan markaasi loo wadin ayaa guddiga doorashooyinka xalay jadwal cusub soo saareen jadwalkaasi waxa uu ku qotamay doorashada inay qof iyo cod noqonayso sidoo kalena in doorashada lagu qabanayo afartan iyo sideed casho kadib waktigii rasmiga ahaa ee doorashada puntland ay ku asnaysnayd ama ay ku dhamaan lahayd oo ah sideedda bisha ee koowaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxay sheegeen inay dhacayso doorashadaasi shan iyo labaatanka bisha labaad waana doorasho ay sheegeen inay qof iyo cod noqonayso madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa shacabku soo dooran doonaan baarlamaankana shacabka ayaa soo dooran doonaa hal maalin ayayna wada dhici doontaa oo ma kala dambaynayso xisbiyada iyo siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan waxay ugu baaqeen in ay u diyaar garoobaan doorashadaasi arintaas waxay ahayd arinta sida weyn laysugu hayay oo inaan doorashada waktigeedii aanay hal maalin dhaafin oo mucaaradku ay ku andacoonayeen xisbiyada qaarna ay ku andacoonayeen inaanay hal maalin dhaafin laakiin xukuumadduna ay sheegtay oo madaxweynuhu sheegay inay waktigeeda ku qaban doonaan laakiin doorashada ay noqon doonto qof iyo cod arrintaasi waxay dab ku sii shiday ee murankii xooganaa ee ka taagnaa garowe iyo deegaanada puntland oo doorashada ku saabsanaa kaasi oo ahaa in doorashada laysku hayay halka ay noqon doonto haddana aad moodo xukuumaddu inay wakti ku darsatay durba arrintaasi waxaa ka jawaabay siyaasiyiin kala duwan oo markaas deegaanada puntland kasoo jeeda waxaa ka mid ah xisbiga sincad oo hogaaminaya jabiye waxa uu sheegay inay tahay arrin sharci darro ah oo aan sidaba haba yaraatee marnaba guddiga doorshooyinka looga fadhiyin sidoo kale waxaa ka jawaabay eh, siyaasiyiin kala duwan oo kamid yahay cabdilatiif muuse nuur yare oo ah xildhibaan eh, ka tirsan baarlamaanka ee eh, dowladda federaalka soomaaliya sidoo kalena ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka eh, mudug oo sheegay in arrintaasi ay tahay arrin aada looga xumaan karo waxaa ka jawaabay oo isaguna kamid mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdishiid cashar maarke oo isagana wax laga xumaada ku tilmaamay siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ee u taagan xilka madaxweynaha puntland maanta ayaa la filayaa inay arrintaasi degdeg deg uga jawaabaan hadda waxaa socda shirad gooni ah oo ay markaas leeyihiin eh, siyaasiyiinta kala duwan ee u taagan xilka madaxweynaha sidoo kale arrintaasi kasoo horjeeday oo la filayo inay si deg deg ah arrintaas uga jawaabaan axmedow xaaladu waa ay qarsan tahay laakiin sida ay noqon doonto ilaahay baa og mm-hmm. sidoo kale waxaa socdaa eh, shirar kala duwan oo ay leeyihiin ismada dhaqanka oo iyaga laftigooda iskhilaafsan oo qayb ka mid ay ah garowa ku shirayso oo arrintaasi ay ka shiraysay laakiin waxaa kasoo hormaray warkan ay guddigu soo saareen xalay waayahay marka eh, sidee ku dhici kartaa doorasho qof iyo coda haddana waktigii la asteeyey oo muddo casho ka yar ah eh, haddana laleeyahay way dhacaysaa marka arrimahaasi oo dhan sidee eh, maangal ku noqon kartaa inay ku dhacdo doorashada waa mahadsan axmedow haddii eh, lagu heshiiyo guddigu waktiga ay ku darsadeen ayaga ayaa garanaya sida doorashada ay ku qabsoomi karto iyo sida ay markaas ugu qabsoomi karto iyo waktiga ay ku qaban karaan waktiga markaas ay ku darsadeen waxa uu noqonayaa ilaa saddex bilood iyo waliba dheera ilaa afar biloodba ku dhawaanaya marka haddii ay sidaas noqoto oo guddiga sidaa laga yeelo waa lagu qaban karaa doorasho qof iyo coda madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka waa lasoo dooran karaa laakiin hadii lagu heshiin waayo oo doorashada la rabo waktigeedii rasmigaa ah inay ku dhacdo oo ah sideedda bisha koowaad ee labada kun iyo afar labaatanka marnaba kuma qabsoomi karto sida siyaasiyiintu sheegayaan gudiguna si ay sheegeen waa in doorashadii iyo diiwaangelintii dib dadka loo diiwaangeliya marka wakti bay u baahan tahay farabadan badan marka kuma dhici karto shacabka puntland maanta waxay aada isu weydiinayaan oo meel kasta la iska weydiinayaa oo siyaasadda ugu badan ama waxa ugu badan laqlaqeedii maanta ay doorashada iyo jadwalka ay guddigu soo saareen deegaanada puntlandna eh, mudada puntland waxa indhaha lagu hayay bal sida ay yeelaan iyo waxa ay sheegaan guddiga doorashooyinka waa ayna sheegeen in ay eh, shalataga bisha labaad qaban doonaan doorashada qof cod ku qaban doonaan hal maalin ay wada dhici doonto baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxxogeenka dhammaantoodna ay soo dooran doonaan waayahay marka shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan garowe iyo deegaanada kaagdhow eh, shucuurtooda waa sidee ma dareemayaan eh, qalqal amni darro iyo in dushooda laisku dagaalo iyadoo horey u dhacda arrintaas eh, axmedow sidaynu horeba uga baranay furidii dastuurka puntland ee garowe dagaal aan markaasi laga fiirsan oo mucaaradka iyo xukuumadaba ay isha ku hayeen inuu dhiciyo iyo shacabku ay ogaayeen ayaa ka dhacay dad fara badana dhowr iyo labaatan ayaa ku dhintay ilaa afartaneeyo qof baa ku dhaawacmay hanti baa ku burburtay hadda sidii si lamid ah marka loo fiiriyo goodinta siyaasiyiinta mucaaradka oo doonaya in doorashada wakhtigoodii dhaafin iyo xukuumadda oo ciidamo soo dhoobtay garowe oo madaxweynuhu ciidamo ka soo saaray boosaaso oo b n ka mid yihiin oo garowe la keenay iyo furidda dastuurka oo isaga la fila furidda baarlamaanka oo isaga la filayo inuu shan labaatan bishan furmo waxaasoo dhan marka lasu eego shacabku cabsi bay ka qabaan in dagaal mar kale ka qarxo laakiin puntland waxa ay leedahay marci inta badan loo laabto inkastoo laftigooda khilaaf uu ka jiro oo ah siyaas eh, ismada dhaqanka ismada dhaqanka ayaa markasta puntland ka hor istaaga dhibaatooyinka kusoo foolle oo dagaaladu ka mid yahay inkastoo muddooyinka u dambeeya aad moodadu gaabis ku jiro haddana hadda shirar baa socda waa dhici karta marka isbedel yimaado oo arintaas laga heshiiyo doorashada waktigeeda ku dhacdo ama waktiga guddiga soo saareen lagu heshiiyo saa lagu qabto waayahay saaxiib halkaasina wuxuu ahaa waryaheena puntland oo ku sugan garowe saciid xasan faarax waxaan wax ka weydiineynay xasradaha siyaasadeed ee isdiidan ee u dhexeeya mucaaradka iyo sidoo kale madaxtooyada puntland weli saaxiib yaal barnaamijka ogal ayaad maqleysaan markana ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogasho waxay ku fiilisay gacanku-dhiglayaal kamid ah askarta ciidamada dowladda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka qeybteeda lixdamaad ayaa maanta dil toogashaha ku fulisay laba gacan ku kudhiigle oo horey u dilay ama dilal kala doon uga geystay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bahi dable hore xooga yuusuf isaaq nuur aadan ayaa laga oofiyey khisaasta marxuum mustafa xaaji xasan madkuus oo horey u dilay kadibna ceel uu ku riday si aan loo arkin meydkiisa gacan dhigle dable hore booliis aadan maxamed xasan ibraahim boqol ayaa isna loo toogtay dilka sheekh cali axmed oo ahaa waayeel lixdan iyo shan jir aha gacankudhigla boqol ayaa dilay marxuum sheekh cali kadib markii marxuumka la dilay uu isku dayay in askariga wax dilay uu ka waaniyo isbaaro u tiilay xaafad ka tirsan magaalada baydhabo laakiin askarigu rasaas nool nool ayuu ku jawaabay halkaasna marxuumka ayaa ku geeriyooday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maalmihii dambe waxa ay waday dil toogasho ah oo askar horey dilal kala duwan uga geysatay ee deegaano ka tirsan koonfur galbeed ay waday markana haddaan dib ugu noqonno eh, israel iyo sidoo kale falastiin ee bariga dhexe muddo ka badan laba toddobaad weli waxaa socda dagaalka u dhaxeeya yuhuudda iyo sidoo kale falastiiniyiinta dhulkooda difaacanaya gaza weli waxaa go-doomiyey oo hareereeyey ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafana in ka badan konton falastiiniyiin ayaa la dilay iyadoo sidoo kale tobanaan ka tirsan yuhuudda la dilay haddaba dagaalkan mustaqbalkiisa xagee ku dambeyn doonaa dowladaha carabta jawaab noocee ayay saacadii u dambeeyey ka dhiibeen falanqeyn arrintaasi ku saabsan waxaan wax ka weydiinay rofeor maxamed cumar dalxa xildhibaan hore oo arrimaha carabta aada ugu takhasusay su-aalo dhowr ah ayaan ka weydiinay waxaana uu yidhi dirar waa mahadsantahay waana idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dibadiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaasi islaamka kadib qadiyada reer falastiin waa mid taariikhda muddo badan ayada soo taagnayd oo toddobaatan iyo shan sano ku dhawaad ayaa lagu tilmaamayaa inta dalkeeda loogaga soo saaray xoog oo israel ayada ay meesha lagu wareejiyey ayna ka dambeeyeen dowladaha reer galbeedka oo ingiriiska iyo maraykanka iyo qayb weyn ay ka qaateen ilaa iyo haddana eh, weli sidii dhulkoodii looga soo saaray eh, iyaga eh, ma maaragtay israa'el loogu wareejiyey dadkaasi kama ayan harin waatay soo wada mareen dagaallo nooc kasta ah kolba heer soo taagnaa sida aad sheegtay waxay xataa ay ku soo dagaalamaan dhagxaan oo muddo ay wadaanba maanta waxay taagan yihiin inay sawaariikh ay ku dagaalamaan inay weli wax aan la arkin oo adduunyada ku cusbayd eh, inay ayaga ay sameeyaan eh, mushkiliyatiyo ama mootooyinka ee eh, daraja naariya ee maartay afka carabi lagu ama motorcycleka ee markaasi hawada ayaga ay sidii dayaaradii oo kale u adeegsadaan iyo dalad kadibna ay ka duldegaan magaalooyin aanan horey loo arag toddobadii oktoobar ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka ay mucjiso ku ahayd warka maanta dagaalkaasi oo wejiyo fara badan xambaarsan ayaa ka socda jiida khaza meelo fara badan israa'iil hadda iyada ay bilowday in ay duqayso iyadoo buun colaadeed sii yeerinaysa marka dagaaladaasi runtii cawaaqib xumo inay keeni doonaan haday sidaan kusii socdaan ayaa aad loo saadaalinayaa oo dowlado fara badan oo hadda dunida muslimka iyo carabta ka tirsanna ay hadda ay ku jiraan waxa la yidhaahdo stambay ama maaragtay xaalata ta'ahub oo masar ugu horeyso waayahay falcelin noocee ayay samayn karaan dowladaha bariga dhexe dhaca ee muslimiinta ah sida masar iyo iiraan oo kale wararka qaar waxay sheegayaan haddii ciidamada yahuuddu ay si lug ah gudaha ugu galaan gaza iiraan ay sheegtay inay dagaal toosa la geli doonto ma ka dhabayn kartaa iiraan hanjabaadeeda isdabajooga ah oo ay u dirayso israa'iil waa su-aal muhiim ah runta horta marka aan ka abaarno dowladaha ilaa ay hadda ee islaamka uga cadcad waa adiga iiraan iyo turkiya oo hadalada kulkulul ee ayaga ay wajahayso israa'iil kaga imaanayaan dunida carabtane saad la socotid hadda masar ayaa ugu awood badan masarna waxyaabo fara badan ayay xeerinaysaa sida dhabta ah waayo markaad eegtid ee maartay bariga dhexe dowladaha khaliijka say u wada badan yihiin dhammaan dowladda maraykanka waxay ku leedahay saldhigyo waaweyn markaad qatar aad soo qaadid laba saldhigo aada u weyn bay ku leedahay sacuudi waxbay ku lahayd kuweyd way ku leedahay baxrayn way ku leedahay eh, ilahay ku masamadiida cumaan way ku leedahay nato baa ku leh marka dowladaha reer galbeedka wada u wada dhan yihiin aanan oran karin ayaa waxay la garab taagan yihiin hiil iyo hooba wax kasta oo ayaga ee israel ay ku difaaci karaan oo ay maraykan hogaaminayso marka eh, dowladda masar haday dowlad iyo dowlad ay noqoto israel iskama celin karto masar keliya laakiin waxa meesha ku jiro waa yani maraykan iyo nato wadamada reer galbeed oo dhan ee kulligooda diyaar u ah inay la dagaalamaan ciddii markaasi far u taagta ee israel oo ayagana inay tobanka u taagaan balse dowladaha marka carbeed iyo dowlada muslimka oo hadda oo ayaga laftirkooda awado kale haday isticmaalaan xataa ay kaga adkaan karaan macal maraykan ayaa waxay tahay waxa ay haystaan ee khayraadka ah oo ay ugu horeeyaan maadaama dowladda maraykanka ay ku leedahay saldhigyo fara badan wadamadan khaliijka ah oo ay maalan imaaraad iyo maaragtay qatar oo ay intaba ay ku leeyihiin maaragtay saldhigyo waaweyn sacuudiga sidoo kale weyd sidoo kale baxrayn sidoo kale ammaan sidoo kale iyo gaashaanbuurta nato oo iyada laftirkeeda hadda libiya iyadana saldhig weyn ku leh da masar marka ayada daris aan la fiiriyo leedahay waa un maanta ee sudan oo qasan oo ayada laftirkeeda ee ama maraykanka eh, iyana waa taa eh, eh, saudinta ugu ballaaran iyada ay la leedahay oo hadda iyadan ay qasan ee gaashaanbuurtan ay kuleeyihiin maartay saldhigaasi kii qadaafi lagu riday ah. iyo inta kale maanta ee lebnan iyo qasan oo kulli oo dhammaan iyada meelaha runtii dhibaatada ay ka taagan tahay oo iyadana qeyb ay ka tahay marka dowladda masar waxyaabo fara badan inay xeeriso istaraatiijiyada dagaalka ayaa keenaysa laakiin dowlad iyo dowlad markay noqoto israel masar la daahim mayso waa tii ayada markii eh, dagaalkii iyada eh, ay maartay xarbigii eh, octoobar anwars badeen ay kasoo wada ceshteen oo israelna ay gashay yani runtii eh, yirahdo fi zajajatin cunuq yani dhalada maartay eh, yani afkeeda ah, marka si kastaba marka hadda waxaa meesha taallo waxa lala dagaalamaya israel maaha waa maraykan reer galbeed oo dhan dagaal in loo diyaargaroobo hadiiba lala gelayo oo si israel maxaa adduunyadan marka dawladuhu waxay u kala qaadaan dowlad lagu soo xadgudbay siyaadadeeda ama subareenatigeeda ama qarannimadeeda iyo dowlad xadgudubtay ilaa iyo hadda ayaga waxay ku qiyaasayaan ay leeyihiin dowladaha taageera ee inay iyada ee xamaas ay ku xadgudtay dowlad soverenity leh oo ay u arkayaan arkayaanbo inay tahay dowlad sharci ah israa'iil keliya ee aanan u ahayn falastiin ee dowlad aanan sharciyaysan taana waa mid ay diidan yihiin ee ay doonayaan caalam alcarabi oo ay hogaaminayso maaragtay masar iyo dowladaha kale ee ku taageersan ee duniyada islaamka iyo kuwo kaleba inay laba dowladood loo aqoonsado oo shuruuc fara badan ee adduunka horey loo gaaray ay ahayd in israa'eelna ay qayb noqoto masarna eh, aniraade falastiinna ay noqoto qayb dhulkaasna hadda waa dhul aad runtii markaad fiirisid inta hadda gaza ee aan tagay anigoo baarlamaan alcarabi aan ka tirsanahay oo halkaana kula soo kulmay ninka hadda ra-iisul wasaaraha uu ah xamaas ee maaragtay ismaaciil haniya marka eh, xaqiiqatan eh, waa dad maaragtay ee aad u dagaalamaya oo mintidaya oo qalbi adag meesha ay ku nool yihiin laakiin aad ay u kooban tahay dhul ahaan marka loo fiiriyo oo dhinaca weliba oo israa'el ayada ay ka soo ooday waana adiga markaad dhex maraysid askardooda gidaar ka baxtay ay dhex sameeyeen ay ku daawanayaan gudaha markaad rafax ka gelaysana ay dayaaradahooda iyo ayagaba ku jeedaan marka awalba marka u horeyso waxay ku jirtay maartay falastiin gaar ahaan khaza marka la yidhaahdo meel aad iyo aad ciriiri u ah haddana fursadda ay u heleen ayaa waxay tahay inay cirka iyo meel weliba ayaga si fudud ay duqeeyaan dhibaatada ay geysteen aad sheegaysid inay ahayd mid ay u sahlaysay maadaama ayagaba kaabiga u saarnaayeen markii hore deegaan ahaan balse hadda dagaalka sii fidayo lebnan oo ayagana kooxihii kale ee dagaalyahanka ahaa jihaad iyo xisbullah ayagana ay soo galeen israa'iil ayadana dhib uma yara balse laakiin waa la arki doonaa waxay ku dambaysa natiijada saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa rofeor maxamed cumar dalxa waxaan wax ka weydiinaynay xaaladda bariga dhexe ee u dhexeysa israa'iil iyo falastiin weli saaxiibayaal ogaal ayaad maqlaysaan waayahay saaxiibyaal markale barqa wanaagsan weli ogaal ayaad maqleysaan markana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay xubno ka tirsan dowladda mareykanka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo howlgalka midooda afrika ee amisom ama admis iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday howlgalka mareykanka ee africom waxaana laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa howlgalka dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho kulan kula qaatay si hay safaaradda mareykanka ee soomaaliya oo ah taliyaha howlgalka africom ee soomaaliya dowladda mareykanka ayaa u muujisay taageero ku aadan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya sidoo kale ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa kulanka ah, qeybka ah madaxweynaha soomaaliya ayaa kulanka waxauu kala qeybgalay waxaa kala qeybgala ama qeyb kala ahaa taliyaha ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta soomaaliyeed waxaana lasoo bandhigay go-aano midaysan oo ku wajahan sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab wejiga labaad ayaa la filayaa in la qaado iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dhuusamareeb ka wado dadaalkii ugu badnaa uu ku doonayo in markaa lagu eh, dardargeliyo howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab markana haddaan aadno hirshabeelle maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in xal laga gaaray maleeshiya xiratay wadada xiriirisa jowhar iyo balcad taasi oo ka gadooday in eh, markaas ay sheegtay in ay suluugtay kuraasta ee eh, saami qeybsiga golaha deegaanka ee magaalada jowhar maleeshiyadan ayaa muddo laba maalmood ka badan u xirneyd wadada xiriirisa jowhar iyo balcad gaadiidka xamuulka qaada ayaana hakad kala galay magaalooyinka qaar ee deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe haddaba wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdi daahir goore karore oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa waxaanu wax ka weydiinay sida arrintan loo xaleeyey isagoo u warramayay waryaheena saciid ayaa waxau yidhi eh, waa maadsantahay eh, adigii saaxiibadeyda kale oo radio kulmiya waad isalaamaya salaan kadib eh, su-aashaas waa su muhiim dadkuna dee waa sugaayeen degmada jowhar oo caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle ah waxaa loo sameynaya golo deegaan Eh, waxaana ku kulansan eh, dowlada hirshabel oo dhamaas ku waafaqsan waxaana insha allah oo dhaqan geli doona ijtimaankan golo deegaan oo doorasho ku yimid waana bilaabna hawshii waa ku jirnaa wax caqabadana kama jiraan way socotaa hawsha insha allah faa-iido noocee ayay marka degmada jowhar leedahay in golo deegaan loo sameeyo aada iyo aaday faa-iido ugu leedahay dad doorasho ku yimid oo matalaad bulsho haysta oo ka turjumaya deegaanka iyo degmada gudaheeda iyo nawaaxiga degmada jowhar ayaa council loo sameynaya todoba iyo xubnood ah waxay dooranayaan maayarkii iyo ku-xigeenkiisii marka waana dad bulshada matalaya oo aan magacaabis ku imaanin oo dadku ay doorteen dadku dad ay doorteen waa fahmi kartaa muhiimadda ay leeyihiin waxaa soo baxayay warar sheegaya in khilaaf uu ka jiro qaabka loo xulayo golaha deegaanka ma waxaa taagan qaab eh, ay mudneed in loo xulo oo aada idinku gifteen may annaga eh, Eh, sidii loogu talagalayo sharcigu ayaan xuleynay waxaana soo xulayay bulshada nabadoonada iyo dadka axlaaqda cilmiga ah matalaad bulsho qofku imaanaya bulshadii dooranaysa soo xulanaysa door noocey ay wasaaradda arrimaha gudaha ku leedaha marka sida golahan deegaan technical inay ka shaqeyso inay siyaasad ahaan ay maamusho dhismaha inay eh, qorshayaasheeda iyo sida loo dhisay time tableka wax u samayso in abaabulka iyo isku xirka iyo ay ka shaqeyso shaqadeena wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose a layihahdaa dowladda hoose ee deegaanka jowhar in la doorto waa shaqadeena keliya mandhikaan uleynahay waxaa soo baxay warar sheegaya in qaar kamid a ah dadka deegaanada hirshabeelle in ay xirteen wadada gasho magaalada jowhar oo ay gadood ka sameeyeen qaabka loo xulay warkaas ma maqal baan warkaas adaa ii sheegay saaxib mama maqalbo ma dhicin karta waayahay eh, maamulka hirshabeelle maxaa uga degsan deegaanada kale ee xurta ah iyo degmooyinka maamulka sidoo kale in la wada dhisay in laga shaqeeyo in la hormariyo meel walba shaqada waa wadnaaba hadda degmooyin johar iyo degmooyin kalena waa dhisi doonaa degmooyin kale xoreeyo o dhanna maamullo ayaan u sameynay hadda ka shaqeeyo maxaa idinkaga degsan marka caqabado eh, golaha deegaanka oo kale hadday idinka soo wajahaan sidaad u maareyn laheedeen qorshe loogu talagalay caqabadaha lagu xaliyaa jira dadka maamulka oo talada hayaan ka shaqeyn doona insha allah dad u tababarno arrimahaas qaabilsana jiro ka shaqeey hawsha wasiir eh, waxaa taagan maalmihii lasoo dhaafay colaad eh, gobolka shabeelaha dhexe eh, kasoo noqnoqotay colaadaas iyada bal ka waran deegaanada hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe deegaanada hoostaga degmada cadale waa ay soo noqnoqotay maamulka hirshabeelle muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ku jiray xaalkaasi intay ku dambeysay colaadaas waan maantii kala dhex dhigayseen beelaha mucaaraddaas way soo laalaabatay eh, meel mataqaanaa hadda la dhihi karo meel hebela ka jirtaana ma jirte waa deegaankaas cadalo ka jirtaa cid oo si gooni u maamuleysaana ma jirte waxay ka jirtaa degmada cadalo daaq badanna waa ka dirnay taba badanna waa ka qabanay dimishin waa ka qabanay gublo waa ka dhignay haddana kama caajisayna waa sii mar kalena waxaan leenahay walaalayaalow colaad wiil ku dhintay wiilkuma dhashay xabadda joojiya wada hadalka aqbala dad walaalahaa tihiine in lasiiyo oo caqabadiisa laga wada hadlo waxa problemka keenaya laga wada hadlo diyaar diyaargarooba insha alla dowladda ay ku horkaa doonteen ma muuqataa inaad doorkiini ka gaabiseen maadaama horey heshiisya cadalo loogu gaara ay ahayd in qofkii qof dila la dilo eh, idinkana aadan sameynina ciidamo soo qabta ee eh, amniga suga ee eh, dadka kala dhex gala maya adeer macaana waa awana laga sugin markaan dagaalka gogol dhigna go-aanaas qaadanayna mm. cagaar kala bilowday dadkii dhaqanka iyo qabiilaadka hawsha go-aanka nala gaarayna ballamadii way ka baxeen dagaal dib u bilaabeen waa garta maxaad u qaadi weysay marka oo ciidamadii amniga ka shaqeynayay ay usoo qaban waayeen dadka ku shaqada le amni way ka shaqeeyaanba waa dad sugidii meesha baabuurta dhacaysa way dileen way xireen qaar xamra lagu xiray qaar goobtia lagu dilay eh, operationka hadda ka socday ciidamo hadda ku sugan oo meesha lagu dirirayo kala celina dadka iyo aad masmiy ayaa iskale hirshabelle soomale marka eh, hadda guud ahaan deegaanada hirshabelle mashaariic ad ugu talagasheen oo horumarin ah ma jiraan mase la gaarteen maamulka hirshabelle inta badan waxaa lagu eedeeya in dhanka horumarka uu aada uga liito maxaa loo sababeynaya yaa kuu sheegay waxaas warayso aniga wasiirka arrimaha gudaha degmo aana mashaariic ka socdo ma jirto degmooyinka haddii aad i weydiisana waa kuu tirinaya mashruuc kasta iyo magaciisa iyo meeshu ka socdo way jirtaa oo mararka qaar waxaa soo baxaa in la hor istaago hay-ada markaa ka shaqeynaya arrimaha horumarinta dhismayaasha iyo waxyaabo kale adeer waa hay adee hay-ade la hor istaagay aniga wasiirka arrimaha gudahaan ahay hmm. hay-adaha waxay ka shaqeeyaan matabaan maxaas aadan yabaal cadala sadaali guduud boqolkuri aqsi buulo burdo beledweyne bariga hirshabelle o la xoreeyay hay-aduhu way ka shaqeeyaan degmo kastaba saddex mashruuca ka socoto makuu tagaya magacyadooda eedaha la idiin jeediyo hadda maxaad ugu jawaabaysaa oo ah in is-hor uu maamulku laftiisu ku sameeyo ma waxba kama jiraan way anaa anaga wasiirka arrimaha gudaha maamulka anaa madax wasiirka arrimaha gudaha ayuu kaasiyaha waryaheena saciid cabdiraxmaan cali ayuu warramayay wuxuuna ka warbixinayey maleeshiya beeleed ku dagaalamaya deegaano ka tirsan shabeelaha dhexe iyo ammaan la kala dhex dhigay iyo sidoo kale maleeshiya kale oo gudood sameysay kuraas kamid ah golaha deegaanka jowhar ka gadooday oo wadada udhexeysa jowhar iyo balad xiratay oo uu sheegay in lagu guuleysto in wadadaasi laga qaado weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal hagaag dhegeystayaal weli ogaal ayaad maqleysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daa baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya luul maxamuud aadan iyo cabdulaahi bootaan xidig aan ku horumarna markaana dhanka hadalhaynta waa tahay cabdulaahi saacadii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada aada u qabsaday guddiga doorashada puntland ayaa dowladdu waxay u sameeyeen muddo kororsi ku dhow muddo konton maalina shan iyo labaatanka februari ayaana waxaa loo asteeyey inay ku dhacdo doorashada maamulka puntland iyadoo markii hore la rabay in sideeda januari ee doorashada maamulkaasi qabsoonto taas oo mucaaradka maamulka puntland ay aada uga gadoodsan yihiin waa tahay luuley mucaaradka ayaan lagu wadaa maantay in ay qabtaan kulamo ay uga hadlayaan arintan oo ay ku sheegeen inay tahay sharci darro islamarkaana xukuumadda madaxweyne siciid cabdulaahi deni ay raadinayso wakhti dheeraad ah oo ay ku sheegeen inuu muddo kororsi raadinayo magaalada garoowe iyo dhammaan deegaanada puntland waxa wajahayeen maalmihii ugu dambeeyeyba qallaaso siyaasadeed oo ku wajahan doorashooyinka deegaanadaas oo ay isku hayaan ama uu loolan adag ka dhexeeyo madaxweyne deni iyo sidoo kale xubnaha kale ee mucaaradka ah waa tahay aad lahaynta hadan halkaas kaga tagno markana dhanka qormooyinka horeyse dhankeyga haddii aan soo qabta waxaa ciwaan looga dhigay ilaalinta balanta waa mas-uuliyad muhiim ah oo xisaabtan iyo isweydiin ka imaan karto nin maalqabeen ahaa ayaa daaqada gurigiisa waxa uu ka arkay nin guri la-aan ay u raacday dhar la barafka korkiisa saaran intuu ka yaabay iyo halka uu fadhiyo ayuu soo degtay oo cod jilicsan ku yiri nin yahow maxaan kuu qabtaa ninkii faqiirka ahaa ayaa ninkii tujaarka ahaa ka codsaday koorka dhaxanta tujaarkii oo aad uga xun rafaadkii silaca uu ku nool yahay ninka faqiirka ah ayaa u ballan qaaday inuu si deg deg ah ugu keeni doono koor weyn iyo weliba cashar fiican nasiib daro dhowr taleefanoo usoo dhacay darteed ninkii taajirka ahaa waxa uu hilmaamay balantii uu kasoo qaaday ninkii maskiinka ahaa markuu waagu baryay ayuu arkay ninkii faqriga ahaa oo dhintay warqadna ee agtaalo waxaana ku qoran hadalladan inta aadan ii sameyn ballanqaadka waxaan ahaa nin adkaysu leh gaajada iyo dhaxanta waxaan se tabar dhigay oo dhaxantiiya gaajada jirkayga u nugleeyay ballanqaadkii beenta ahaa ee aad ii samaysay waana sababta soo dadejisay geerideyda fadlan ha ii ooyin geeridayda kadib waayo waxaa jirtay mar aad wax ii qaban kartay maantase waxba iima geshid oo waxaan ku biiray duni kale ujeedka sheekadan ayaa waxay tahay ballanqaadka beenta ah wuxuu sababi karaa saameyn fog oo qofka baniaadamka ah ku yeelata noloshiisa ama mid galaafataba ee ka feejignow oo sabab ha u noqon geerida ama waalida qof islaameed hana dhaawicin qalbiga aadmiga waa tahluuley qormada ugu dambaysa dhankaygana marnabaha ka qusan waxa aad si dhaba ah u rabto way adag tahay in la sugo laakiin waxaa kasii daran inaad ka shalaydo goortii aad aqbasho qof waxaad aqbashay wixii ay horey u soo mareen oo dhan sidaa darteed dib ha usoo go-an hana u adeegsan goortii aad qof necbaysato wax kastaa ay sameeyaan waxay noqonayaan kuwa kaa xanaajiya haddaba ha gelin niyadaada wax nacayba aargoosiga ugu wanaagsan waa inaad horey u socoto iskana cafiso iskana iloodo kuna dadaasho inaad guulaysato marnaba qofna ha u ogolaanin inay ku daawadaan adigoo dhibaatoonaya siddeetan boqolkiiba dadku way iska aamusaan xitaa kolkii ay rabaan inay wax yidhaahdaan si ay uga fogaadaan muran qof ay danaynayaan marnaba aad ha ugu xidhnaanin qof haddii aysan iyagu sidoo kale dareemayn sababtoo ah jacayl hal dhinac ah maskax ahaan ayuu ku waxyeelayn karaa dadka qaarkii ma rabaan inay runta maqlaan sababtoo ah ma doonayaan inay dhalanteedkooda la burburiyo jacaylku waxba ma aha haddii aan ficil la socon aaminaadu waxba ma ahan haddii aysan caddayn lahayn la soco raalgelintu waxba ma aha haddii aan isbeddel jirin qofka ugu dambeeya ee maskaxdaada ku jira markii aad seexan rabta habeenkii waa sababta farxaddaada ama xanuunkaaga dadku waxay inta badan hilmaamaan inay kuu mahadceliyaan markaad wanaag u samayso laakiin marnabo ma hilmaamaan inay ku eedeeyaan haddii aad hal qaad ku samayso qormadan waxaan ka soo xigay qof baraha bulshada kusoo gala beeldaaje intaas ayaa u dambeysay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdulaahi luuloodle nabadgelyo waa ay mahadsan yihiin dhegeystayaal cabdulaahi luul xubintii bandhiga warbaahinta bulshada hagaag saaxiib yaal weli ogaal markana horarka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale ayaan aan ku hormarno israa'iil iyo falastiin israa'iil ayaa weli sii wada duqeymaha ay ku garaacayso marinka gaza gaal ahaan magaalada gaza in ka badan muddo laba toddobaad tan iyo toddobadii oktoobar waxaa jira weeraro xoogan oo u dhexeeya yahuudda iyo sidoo kale falastiiniyiinta isku dayay inay difaacdaan dhulkooda dhowr qof ayaa dhintay saacadihii lasoo dhaafay kadib markii gantaalo ay ku hoobteen waqooyiga eh, iyo sidoo kale koonfurta magaalada gaza waqooyiga gaza xero qaxooti oo layihahdo al-shaate iyo sidoo kale koonfurta eh, deegaan layihahdo khan yunis ayaa ugu yaraan lagu garaacay gantaalo dhowra ah oo ka badan toban gantaal saacadihii lasoo dhaafay ama afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay waxaa la diiwaan diiwaangeliyay tirada dhimashada afar boqol soddon lix falastiiniin ah ayaa la yidhi sida war qoraal ah oo la daabacay lagu sheegay garabka hubaysan ee xamaas ayaa sheegay inay sii daayeen laba maxbuus oo waayeel ah oo lagu haystay magaalada gaza dadkan ayaa haystay dhalashada ee wadamada reer galbeedka waxayna ahaayeen laba qof oo waayeel ah oo haween ah tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii israael ay ku qaaday gaza ayaana la qabtay hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ayaa lagu xiray daanta galbeed iyadoo la haysto kadib markii habeenkii isniintii la weeraray gurigiisa oo ku yaala meel aan ka fogeyn daanta galbeed muuqaal ay al jazeera al alcarabiya ay soo dhigtay baraha bulshada ama ex twitter barta la yidhaahdo ayaa lagu muujiyay cadnaan xarmaash oo fadhiya kursiga cuuryaannimada ama kursiga dadka naafada ah ku fadhiya kaasi oo sidoo kale la sii saarayo gaari aan ka agdheereyn kursiga uu ku fadhiyo xariga ninkan ayaa imaanaya xilli yahuuddu ay deegaanka yacbad ay si xoog ah ay ku galeen ee gobolka janiin ee daanta galbeed ee la haysto lama oga ninkan halka la geeyay balse waxa ay u muuqataa inuu noqon doono maxbuus ka mid ah ee dadka falastiiniyiinta ah ee yahuuddu ay sida xoog ah u kaxaysatay ciidamada israa'iil ayaa la wariyey in ay weerareen daanta galbeed habeenimadii isniintii iyo tiradada halkaasi ay ku dileen dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wenyan ayaa waxa uu sheegay in aan arintan aysan mudnayn in keliya in isha laga fiirsado waxaana uu ugu baaqay in weerarka ay yuhuudda ku akeysay falastiin inay joojiso waxani ma ahan bini-aadnimo waa fal waxuushnimo ah ayuu yidhi isagoo ugu baaqay dowladaha reer galbeedka in arintan ay farageliyaan loona baahan yahay in dhammaanba dunida inteeda kale ay arintan ay farageliyaan oo loo gurmado dadka reer falastiin ugu yaraana la gaarsiiyo gaargaar iyo gurmad falastiin ama sidoo kale gaza ayaa cir iyo dhul iyo badba ka xiran waxaana xaaladda ugu daran ee lasoo warinayaa ay tahay in markaa dadka degan aagaasi ay la-yihiin shidaal taas oo isbitaalada ay xitaa layihiin qalab ay ku shaqeeyaan maadaama koronto ama wax shidaal aysan jirin tirada dhimashada ee marinka gaza ayaa kor u dhaaftay tan iyo duqeymihii labada toddobaad aha in ka badan toddoba kun oo qof tan iyo toddobadii oktoobar markaas oo xamaas markii ugu horreysay ay bilowday weerar gantaalo boqolaal ah oo ku hoobtay caasimadda yuhuudda ee tal aviv wasaaradda arrimaha gudaha ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay gaartay toddoba kun oo qof halka ay dhaawacmeen shan kun toddobaatan iyo sideed qof halka la laayay ama la la-yahay laba kun oo qof meydkooda taas oo suurtagala ah in daaraha dumay ee gaza ay ku hoos nool yihiin weli dadka dhintay caruur ahaan waxaa loo tiro koobay laba kun konton iyo shan caruur ah inay ku jiraan wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiintu waxay ku dhawaaqday in afar boqol sodon lix falastiiniyiin ah ay ka mid yihiin boqol sideetan iyo laba caruur ah lagu dilay duqeynta israa'iil afar iyo labaatanka lasoo dhaafay kaliya dhinacooda ciidamada israa'iil ama yuhuudda waxay ku dhawaaqeen in duqeymahaasi ay kaga dhinteen in ka badan saddex kun oo qof sida laga soo xigtay war qoraal ah oo kasoo baxay maamulka yahuuda in ka badan kun qof ayaa dhaawacmay kumanaan qof ayaa barakacay kadib markii xamaas ama ururka xamaas iyo gantaal ku garaaceen deegaano ka tirsan dhulka ay degan tahay yuhuuddu oo u dhow magaalada talaaviv dhinaca kale xamaas shuruud ayay ku xirtay konton iyo lahaystayaal reer galbeed ah iyada oo sheegtay in shuruudaasi hadii aysan helin in dadkaasi aysan sii dayn doonin wargeyska the star journal ayaa war ka soo baxay waxa uu qoray saacadii lasoo dhaafay wuxuuna uu eh, fashiliyey qorshaha shalay ee ahaa in isniintii shalay lasii daayo lahaystayaasha reer galbeedka laakiin xamaas waxay soo bandhigtay shuruudo cusub oo hor leh oo reer galbeedka usoo bandhigtay gaadiidkii shalay la doonayay in dadkan lagu soo badbaadiyo ayaa la arkay iyadoo aysan weli kasoo bixin aagga ay ku sugan yihiin xamaas wadahadal socdayna waxaa konton iyo shantan qof la sheegay in lasoo badbaadin lahaa laakiin xamaas shuruudo cusub ayay soo bandhigtay ururka xamaas waxay dalbadeen shuruud ku aadan in marinka gaza la gaarsiiyo shidaal oo dadka reer falastiin baahi weyn ay u qabaan xilligan inkastoo maamul inkastoo maamulayaasha israa'iil horey ay u mamnuuceen shidaal loo gudbiyo magaalada gaza ee go-doonsan iyo guud ahaan deegaanada marinka gaza dhinaca kale heshiis lagu sii dayn lahaa la haystayaashan ayaa dhammaantood waxa ay haystaan baasaboorada reer galbeedka waxaana xamaas ay sheegatay shuruudo aada u weyn oo xitaa ay ku jirto lacago aada u badan lama ogo dadkan in ay eh, xaaladdu kusii adkaan doonto oo ay xamaas haysan doonaan iyo inay aqbali doonaan shuruudaha qaar ama ay ka tanaasuli doonaan shabakada wararka israel ee tnfor news ayaa qortay xog ku aadan in diyaaradaha dagaalka israel in si kumeel gaar ah shalay ay u joojiyeen duqeymihii ay ku hayeen gaza iyadoo oo sheegtay saacadaha soo aadan inaysan jiri doonin wax duqeynah war qoraal oo kasoo baxay mareykankana goordhow waxaa lagu sheegay in yahuudda ay joojiso weerarada duqeymaha ah warkan ayaa lagu yiri waa in la joojiyaa waa in israa'iil ay joojisaa weerarka duqeynta ah ee gantaalada u badan si xaaladda marinka gaza nabad loogu soo dabaalo tan iyo markii warkaasi mareykanka uu kasoo yeerana xaaladda gaza ayaa saacadaha ama saddex saacadood in ka badan u muuqato mid deganaasho ku jirta sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay dowladda iiraan ayaa mar kale digniin cusub soo saartay war qoraal oo kasoo baxay dowladda iiraan ee bariga dhexe ayaa lagu yiri haddii dowladda waa haddii maamulka yahuudda ciidamadooda gudaha ay u galaan gaza waxaan inaguna gudaha u geli doonaa dhulka yahuudda ay degan yihiin waxaana jiri doono weerar toosa ah oo aan qaadi doono waxaa laga baqayay saacadii lasoo dhaafay in ciidamada dhulka ee israa'iil oo xog la helay la sheegay inay diyaarisay kumanaan ciidamo ah in gudaha ay u geli doonaan gaza tan iyo xilligaas markii war uu kasoo yeeray iiraanna weli lama arkin dhaqaaqa yuhuudda ee ahaa suurtagalnimada in ciidamo dhulka ah ay tagaan gaza waxayna u muuqataa in yahuuddu ay ka gaabsatay falki ahaa inay ku tagto deegaano ka tirsan marinka gaza socdaal dhanka dhulka ah laakiin keliya waxaa jiro weli suurtagalnimada in gantaalo lagu garaac lagu garaacayo deegaano ka tirsan marinka ah, gaza mareykanku waxa uu sheegay inuu hayo xog sirdoon ah oo kooxaha uu ugu yeeray inay yihiin maleeshiyaad ata ay taageerto iiraan inay qorsheynayaan inay weeraraan dhulka mareykanka iyo sidoo kale yahuudda war qoraala oo kasoo baxay mareykanka ayaa u muuqda in cabsi xoogan laga muujiyay gudaha dalka mareykanka iiraan ayaa maleegeysa falal ka dhan ah mareykanka oo ay dooneyso in ay ku weerarto washington war kasoo baxay mareykanka ayaa lagu yiri kooxo maleeshiyaada oo horey weeraro diyaaradeed aan duulyo lahayn ugu garaacay mareykanka iyo ciraaq iyo siiriya ayaa suurtagal ah in weerar ay geysan karaan laakiin mareykanku ma uusan sheegin xog intaasi dhaafsan laakiin sirdoonka mareykanku waxa uu tuunsan yahay in iiraan ay maleegi karto weerar ay ka geysato mareykanka iyada ay doonayso inay u aarguddo falastiiniyiinta saacadihii lasoo dhaafay warkaas ayaa ku baahay warbaahinta dunida iyadoo cabsi weyn mareykanku uu muujinayo isniintii afayeenka golaha ammaanka qaranka ee dalka mareykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay inuu jiro xiriir toos ah oo u dhexeeya kooxaha iyo sidoo kale ilaalada kacaanka ah ee iiraan suurtagalna ay tahay in mareykanka weerar lasoo maleegay oo lasoo qorsheeyey laga geystaa ayuu yiri sida uu sheegay wagaag saaxiib ah, yaal weli ogaal ayaad degeysanaysaan markana dib aan ugu noqono wararka dunida inteeda kale laba tareen ayaa isku dhacay gudaha dalka bangaladesh in ka badan labaatan qof ayaa geeriyooday tareen xamuul ah iyo sidoo kale tareen kale oo aan waxba sidin ayaa isku dhacay subaxnimadii hore ee maanta barbur xoogan ayaa dhacay ugu yaraan labaatan qof ayaa dhintay in ka badan labaatan qof oo kalena waxaa la geeyay cisbitaallo ku yaala gudaha dalka bangaladesh shiralka tareenada ee dalkaasi bangaladesh ayaa ku batan ayaa aada ugu badan sanadadii lasoo dhaafana waxaa dhacay shilal aad u badan iyadoo dowladda bangaladesh lagu eedeynayo inaysan dayactir iyo hab wanaagsan aysan u sameynin wadooyinka ay isticmaalaan tareenada oo ah gaadiidka ugu badan ee ay isticmaalaan gudaha dalka bangaladesh kuwaasi oo xamuulka u kala gudbiya gobolada gudaha dalka bangaladesh ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay subaxnimadii hore ee maanta kadib markii uu qiiq ama ceeryaamo aada u weyn koonfurta eh, gobol ka tirsan gudaha dalka mareykanka isqabsatay taasi oo inta badan dadku aysan waxba arkin waxayna sababtay in shilalka badan boqol shil ay dhacaan oo gawaari ah sida la diiwaan geliyey ma jiro wax dhimasho ah laakiin inka badan soddon qof ayaa dhaawacmay shilalkan oo xigxigay ayaana ka dhacay aagga dhul buuraley ah kadib xilli ceeryaamo ama qiiq hawada qabsaday oo aan waxba laga arkin u dhacay isu socodka gaadiidka iyo dadweynuhuna aad ay u kala caaganaayeen saddex saldhig oo mareykanka ku leeyahay syria ayaa la duqeeyey halkaas oo lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa ee eh, mareykanka ila deegaanka ah ayaa u sheegay warbaahinta anadol ee kasoo baxda gudaha dalka turkiga in la dilay saraakiil ka tirsan eh, kuwa mareykanka horaantii isniintii saldhigga mareykanka uu ku leeyahay deegaanka al almakaaliya ee u dhow magaalada dimashik ayaa la weeraray waxaana la dilay ciidamo ka tirsan kuwa b k k oo turkiga u yaqaano inay yihiin argagixiso weerar ku haysa gudaha dalka syriya markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay ammaanay waxaa la yidhi markay saymuhu da'aan dhirtaa doog lagu arkaa deel baa loox lagu dhigaa diintaa lagu mehersadaa dayuxuu hoogada sariyuu dushuu ka iftiimayaa war aan dani kuugu jirin inuu daal yahay la sheeg sidii dawacaa la yidhi dartaa socod aan ahayn dariiquu kaa lunshaa meeshay ka degaan ilkana ilaan carrabkaa damcee dusheennay weli sidii fiintii uga dananayo codkeedu u daaran yahay ma dayngalow dhiilladii beryahan daa'uus ma arag intii kale duurka iyo kayntay u daqaaquleen shimbira diiqaah ka haray daa'iraha magawsadeed dukuhus adaal dafaha buubee ku maqan iyo shalay cirkow dhambaalkaad soo dirtiyo digniintaadan helo waxaad ka didaan aqaan labada dayrood laxay iskama mid baad duray leedahoo dunyada nugul baad ka tahay geelkaa diday baa la layidhi dig iyo qayliyo sawaxan durdura kuma joojiye doohdaa lagu waabiyaa waar bislow saymaha roobka ka tahay saraar iyo guri sanaag qalbiga suran buurta sow si fudud kuma gaadhay ee allow soo dhoweey adugu aryaa aniga naftirkaygu waaqlow waa soo socdhaa kowdhe waxna waa sidhaalamadhe eh. samir yeeldha weligii eh. soomaalay ha fuduudaad war cabdilow soomaalidu waa dad siman eh. sinjiga oday waa mid qura sokeeya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma seegane siyaasaa kala qoqobay soomaalidii midowdo sahalkii bahayo samaatay weli shawalka horkiisada jari warmadeeyow subag weelku daatay sina uma xumaade waa subax wanaagsane calankana salaamawar waxaad ka tagtay lilagu seextow haseexan haseexan haseexan war waxaad ka tagtay soo jeedow si weyluu feeljignow war aan ducaysanna caalkuma feecnee shacabka reer falastiin ee cadowgu xasuuqayo allaha badbaadsho khawaariijta soomaalida muslimkaa dhiiggeeda bannaysatana allaha ka badbaadsho war axmedow bowa ducada allaha ka aqbale aan iska dhicino baa ku dadhi ahey ah, hamashoobsuha habaarna taagdaru wadheegi jari waadmadoyow taasiin ma kala qabato warkalamaanee dagaalkii saddexaad ee adduunka qarka loo saaran yahay waxaa toddobaadkii saddexaad socda xasuuqa iyo tirsifaynta lagu hayo shacabka falastiin reer galbeedka waxay indhaha ka laabteen arinta falastiin waxayna ku heshiiyeen in shacabkaasi la xasuuqo albaabadii diblomaasiyadda waa soo xirmeen shirkii nabadda ee qaahirana waa lagu kala tegey qaramada midoobey waxaa la yidhi way saqiirtay waxayna noqotay dukaan reer galbeedka u adeega carab maraykan biyaha hoostood iska arkeen iiraan oo ciil la dhimanaysana dagaalkii yuhuudday u diyaargarowday kooxaha mitidiinta bariga dhexe ee iiraanka shidaal qaata waxay bartilmaamidsanayaan danaha maraykanka ee gobolka israa'iil albaabadii qasay taagan tahay si ay weer dhulka u qaado xamaas waxay u diyaargarowday ciidanka cagta ee israa'iil xaaladii bariga dhexe way karsanaysaa adduunkuna wuxuu u jeestay gudagalka dagaalka saddexaad ee adduunka isbeddel weynna wuxuu ku soo fool leeyahay eh. nidaamka maanta caalamka ka jira aryaa masar iyo sacuudigaaba hurdada ka kacaa lagu yidhi ayaa jiifaaya warkalamaani waxaa la yidhi eh. siduu beri walaalkii u agraday inanka haabiila eh. hawe badana waa soo jiriyo horor waxboobaaye had iyo jeerna dab waa huri jireen koo xabaaraniye habeen iyo dharaarkii u baxa oo ka hari waaya oo balada ku hawshooda waa lagu halaagaaye maantana hinraag baa socdiya tii horo kale hanti iyo wax laysugu hanjabay waa hub iyo xooge horoshiimo kii lagu dhufto waagii halakeeyey oo sii hormaray iyo sunbaa layshuwinayaaye hogaankii adduunkaoo dhan baa rag isku haysta dhankii guusha hoystaba fidnadu waa hig leedaaye hertankii labaad kuwii ku helay oo u hana qaaday oo hantiyey hashii lagu cubtamay ama sahaaneeday hebeelladii oo shartiya hagarta caadaystay hadday weli habkoodii rabaan inay ku haystaane haruubkooda buuxsamay inuu daata u halis aho axmadow hareeraha adduunka dabaa ka holcaaya abdulo weli kaa leeray qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu sahaya waalmadayo mawajigii labaad baa lafta gareen hor istaagay warbo war mahaysaaniine eh. laascaanood bay hadda ka shidan tahay anta bansiinku heleen shidan ama shidan miya hayay warma muusa gooja lagu soo dhoweeyey warwaaqlumu ku riyootay horta adiga axmedow dadka riyadoora xaaku dabadhiga warfoor boontifeedku nidaamka caalamiga ah ma ka mid yaha war federaalfadaana soo bibilaaw ilaaheyg nahriisa war buntland hooyadii federaalka inay taha noo sheegtay eh ku kuqadi maysid miyaad bilawd war weligii marka waa dhaxaradhiine eh. laascanood waxaa lagu soo dhoweeyey madaxweyne yeesasi khaatumo war hogaamiye kumeelgaar ah laysku ogaayo goormaad madaxweyne u badeshay fartilay kolkoyingadaraani fidiisadey waleere war hadda kahor baa axmedoobe gudoomiye kumeelgaar ah inta laba sana laga dhigay eh. oo toban sana madaxweyne yahay aryadhaha la yaabaysin ma waan hore loo dhihin eh. ratii walba raabtiisiiyo rabadiintiisii waa rabya ratii walba rabtiisiiyo rabadiintiisii waa rabya warbow fardhiya inuu madaxweyne yahay muran kuma jidhee eh. garaad jaamac garaad ismaaciil oo dadka soo dhoweynaya kamid mid ah wuxuu yidhi eh. madaxweynihii hore su-aal lagu weydiiyey khaatamo uu ka jawaabi waayey eh. balse madaxweyne xasan shiikh ayaa ka jawaabay waana la ictiraafay hadda maanta ka bacdi laga wada hadli mayo waan wallaweyney haddama waxay isku raacdeen soomaalilan inaa furfurtaan warwaaqlow eedda wallaweyn ha kuu dambaysee muuse biixi iyo maxamed kaahin ma xirxidhayeen somalilan mase waa furfuraye waa mucaaridka somalilan muuse biixi waxay u qaadeen ninka reerudhaanshe dadku dhowraye habeene eh. dhexda awrkii kaga lumay war muuse bixine wuxuu ku jawaabay eh. dhakhtar bay sukeen qoray eh. adna weli ma adna weli ma dhaadanid wax dili kara duca qaadan maayee deegta qorigu hayjaro miyuu taa ku bedelay waar bislowna kala tegay waa u taagnaa waran waxaa maqli jiray saad jabtaa loo hitiya bow dhisiya baad tirahdid war inagu ree mudug nahay waxaan nidhaa ninna qori uu tuuray qajaftiisa kama naxo warbowa kalamaanay war ma haysaaniine salaadiintii buntland ee marka siyaasada laysku qabto lagu noqon jiray way iskhilaafeen iyagii baana laba garab u kala jabay qayb boqor burhaan baa hogaaminahaya qaybna islaan ciisa hogaaminahaya anigaa shirka gudoominaya iyo anigaa shirka gudoominaya ayaa islaan ciise iyo boqor burhaanna isku haystaanin intii kalena labada aragti bay la kala safteen siyaasiyiintii laftarkooduna saddex baarti bay kala noqdeen qaybi madaxweyne deri la socotaa doorasho qof la qabanayaa bay leeyihiin qaybina waxay leedahay suuragal ma ahana sidii hore lagu doorto qayb saddexaadna waxay tihi suuragal maaha xildhibaanada qof lagu soo doorto goortaasna xildhibaanadu madaxweyneha iyo ku-xigeenka ha doorteen khaatumo garafaraad noqoteena waxay dhaheen hadda annaga nama qusaysa doorashada buntland war bashiirow ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay saas mare bowa maanta ma jidho war bashiirow waa su'aale labadeena reerka yaa weyno u ahwaayeen aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how nin la caarooday ciil daartiis caloolsaa amo kuuceeshiima nin la caarooday ciil dartiis caloolsaamo kuu ceeshiima war cabdulaw adigaanba war hayne mar hore ciidciidkii shabaabka laga saaray cagafcagafaana la marsiiyey si aysan mar kale ugu soo dhuuman laba walaal isku uur ahee ma iidaysa karaan yadheega jari war kalemaanay war mahaysiine dagaalka ehelka walaalaha isku dilaya shabeellada dhexe shan gacmoodaa ku jirtaa layidhi shan gacmood war isdil iyo ehel xaggee isugu wadaa mawaalanta war waa ehel isla dhasho abtiya isu wada ee eh war madeeyow shabeellada dhexe aysin lagama yaqaan laakiin igaaryo abtigiisoo lagama yaqaan warwarkaa naga dhex gelinaa dagaalka sugaya shanta gacmoodoo hurunaysa naga dhegaysta kow waxaa la yidhi waa shabaab oo u arka dagaalkaas inay ku badbaadayaan laba waxaa la yidhi waa siyaasiyiin raba xasan sheikhinoo ku fashilma dagaalka shabaab oo kula jiro saddex waxaa la yidhi waa saraakiil isbaaro u taal shabeelada dhexe kuwaasoo ka baqaya xasan sheikh hadduu shabaab ka soo jeestay inayna isbaaro u aallay afar waxaa la yidhi waa maam maamulka hirshabeelle laftirkiisa oofar u laaban shan waxaa layidhi waa ganacsata hubbaaca geysa shabeellada dhex oo rabta inuu u gadmo hadda intaasoo musiibo iskor saaran ayaa dagaalka qaraabada hurinaysaa la yidhi mana qari doonno waa kashifaynaa hadda kadib hadday ka joogi waayaanna magacyadoodan sheegaynaa oo hebel iyo hebel aan dhahaynaa obamadhiigka shacabka bariis laga raadinhayaa war waa colkudhacyo tuuga kuu ciidamisaye meesha in wax ku jiraan anugu waxaan ku ogaaday markaan arkay dad gurya gubayoo filin iska duubaya haddana arkay maleeshiya soo istaagtay meel barxada dhahaysaa dagaalku dagaal qabiil maahane waa dagaal siyaasadeed iyo kuwa dhahaya annaga ninkii dagaalka shabaabka naga taageeri jiray dowladdaa eriday intaasoo dhan markaan isu geystay waxaan ogaaday laba jufood dagaashay soomaalida kuma cusbee inkan wax kale u duugan yihiin warnimayaw xasan sheekh waa iscadeeyey inuu shabaab la dirirayo shabaabna mar hore iscadeeyeen inay rabaan soomaali inay baabi'iyaan marka kuwa saddexaad ee fidnada ka shaqeeya ma iscadeeyaan iyaguna saddexaado ayaa ah jiray dadka soo caadibi jiray oo cidhiiri gelin jiray soolama odhan war lutusadaadusin sheegas ama saldhiguruunku duubanaa dadka kaldhah wareego hayan warmadayow sooma maqli jirin hebelbiyo calow uu ka kalluumaysanaya aryaadhaha guurana waxa uu yidhi dadkaad magriday masleexey mixnay dhaasha maarkay timaad dadkaad magriday masleexey mixnay dhaasha maarkay timaad war cabdulla eh. eh. eh. waxaan dilowday nin daweyn la leeyahay dembi uu bar leeyahay inuu daara ma ogolo daaraanta boogta adiga naftirkaaga waxaa horay loo yiriyood ilaawda sharwaadeesh shiida dhaafima waxowshiinsaana waa shaalay sharwadee shiida dhaafima waxowshiinsaana waa shaalay war kalemaanay war mahaysiini hartan nin kale kalemaanay furinta joogtay war safiirada dagaalka ee kalamaan war hore miyaanan ku waran aagga hore waxaa noogu jira boobayaal culus kaalayaashi ma dhaqaajiyeen war halgankiiyo dagaalkiiyo markii hugunku soo yeeray halhaleen rag baan ugu dirno howl ku see maqan miyaan lagu dhehen war waxba laydinma sheegi karo adinkaa wax sheege artii furunta shabeellow ee gobolka mudug ay ku soo qabteen kalamaan layfa ayaa hogaaminaya ciidamada gorgor ee ku guurguurtay gododka shabeellow suulluuge waxaa lagu soo sawiray isagoo dhex fadhiya buushkii ay amiirada khawaariijta shabaab dhisteen waa buushashka khawaarijtana ma la qanimaystaa warwarkaa naga dhexgelinina taliyuhu wuxuu yidhi fillada ka qabow kana qarash yar war anuu god khawaariij gale kuuma sheegine kalamaanaa shabeellow ku soo qabataanku idhi barnaamij leyfa warbow fillada qabow la sheegahayo madaxweynaha u guurahaya war xerta kalamaana ee shabeellow abwaan maxamed saal oo ka mid wuxuu yidhi khawaariij bila uma harina u dhiman war caday suurarkaarshe wuxuu yidhi wax dhanbaad isbubunisebaymakaayeedhwarqarameeye maxuu dhihi waaye eh. guutooyinka facebook iyo ciidamada waarso war hankoolaaleeraqarankadhacaywarbabataaiytm eh. intay ceeldheer iyo ceelbuur dhaafeen eh. miyay shabeellow kalamaan ku qabanayaanin war hirto kalamaan qof runta shabeellow roogda waliba ku mid haay abwaan calishaan iyo tumanoo tuudujayoonay galabjay kala wedad waana mayba ka alayno markaas lay furunta ku kooy war madobe barnaamijkaaba furun lagu qabtee sow furumuga kooye war gobolka bakool goormay tagayeen warnima maalintiisa shariif shaaciyo ka mid ahaa xarta kalamaan ee wuxuu yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yarir ayaa barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo